bsm illaahi الرxman الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi wsaxbihi wslm ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii kashfu shubahaat lilimaam alcalaama almujadid muxamed bn cabdilwahaab altamiimiyi raximah اllahu tacaala waxaa noogu soo dembeysay shubhadii ahayd xadiidkii daatu anwaad nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi inaha sunan uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam inaha sunan subxaana allah inaha sunan qultum kama qaalat banuu israa'iila limuusa ijcal lana ilaahan kamaa lahum aaliha xadiidka markii uu tilmaamay xadiidka ayaa waxay soo arooriyeen marka shubhay keeneen oo waxay yidhaahdeen reer bani israa'iil arrintaa iyadaa kuma aynan gaaloobin sidaasi la-eg kuwii nebiga weydiiyey asxaabtii nabiga weydiisatay daatu anwaad ijcal lanaa daata anwaad kamaa lahum daatu anwaad kuwii yidhina ma aynan ku kufrininoo laguma kufrisiinin jawaabtu waxa ay tahay marka reer bani israa'iil arrintaa sheekhu waxa uu yidhi kuma aynan kicin kuwii nebiga weydiistayna ma aynan samaynin khilaafna kama taagnaadeen hadday samayn lahaayeen reer bani israa'iil inay ku kufrin lahaayeen sida aanu khilaaf uga taagnayn kuwii nebigu uu ka reebay haddaynan ku adeeci lahayn oo ay ku kici lahaayeen shirki ay ugu dhici lahaayeen tanna waa midda la doonaya buu yidhi laakiin qisadan dhowr faa ayay leedahay buu yidhi faaiidadaasta koowaad waxa ay tahay qofka muslimkaa bal ee caalimka waxawaa dhici karta inuu ku dhaco waxyaaba shirki ah inuu ku dhaco isagoon garanaynin laa yadri canhaa ayb waxaa kaloo qisada laga faaiidaysanaya in wax la barto lays ilaaliyo oo la aqoonsado marka iyo in la aqoonsado la ogaado ninka qofka jaahilka qowlka uu leeyahay atawxiidu fahimnaah towxiidka annagu waa fahmnay in ay tahay min akbar iljahli arintaa iyadaa inay tahay min akbari iljahli wa makaayid shaytaan ayuu soo sheegay waxaa kaloo qisada laga faa-iideysanayaa saddexaad muslimka mujtahidka ah haddii uu ku hadlo kalaam idaa takalama bikalaami alkufri isagoon ogeyn lagu baraarujiyo ee saacadda oo ka toobad keeno in markaa isaga waxaa weeyaan aan lagu gaalaysiinaynin arintaas halkaasaan marka joognaan umalaynaa nacam ayb oo waxa uu yidhi markaas nacam wa tufiidu aydan qisada waxaa laga faa'iidaysanayaa amase ay faa'iideynaysaaba ana almuslima almujtahida muslimka mujtahidka ah alladii kaas oo ana almuslima almujtahida muslimka mujtahidka ah idaa takalama hadduu ku hadlo bikalaami lkufri kufriga kalaamkiisa oo kalaamu lkufri haddii uu ku hadlo wahuwa isaga oo laa yadrii aan ogeyn fanubiha lagu baraarujiyo calaa daalika kaagaas wataaba oo towbadkeeno soo laabto min saacatihi saacadiisaas oo dib usoo laabto alla u towbadkeeno ka laabto annahu laa yakfuru ma kufrinaayo kamaa facala banuu israaiil ree bani israaiil siday yeeleen waladiina sa'aluu rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam iyo kuwii nebiga suaalay qisadan taana waa laga faa'iidaysanayaa buu yidhi waxa ay tahay qofka muslimka ee mujtahidka ah haddii uu ku hadlo bikalaami lkufri wahuwa laa yadri isagoon ogeyn laa yadri isagoo jaahilka aweyaan ah dabcan eh, marka cibaadat ullaahi tacaala waxdahu laa shariika lahu inay dacwat rusul ahayd waa masala daahira waa yaqaanaa taas laakiin suura min asuwar ayaanu u malaynaynin inay shirki tahay ayuunan ogeyn inay shirki tahay macnuhu marka meesha udhacay taa weyaan marka qofka noocaas kale a ah marka ee muslimka ee dadaalaya weliba haddii uu ku hadlo idaa takalama bikalaami lkufri suura yani min suwar ama hadal uunan ogeyn inay kufri tahay haddii uu ku hadlo fanubbiha calaa dalika markaa lagu baraarujiyo kalaamka kufrigan horaan oga soo hadalno waxaa weyaan dee waxaa dhici karta qofka dalaalada lafdigan uu le inaanu garanaynin lafdiga inuu nuqsaan keeni karo oo fii jaanib illaahi tacaala warasuulihi kufri sidaa uu ku yahay laakiin isaga unanba ogeyn in lafdigan oo noocaas oo kale uu keeni karo kaasoo kale waa la baraarujinayaa marka laga galagaalaysin maayo waxau marka fanubiha calaa dalika lagu baraarujiyo wataaba min saacatihin ou soo laabto aanu ku madax taagin laba arinba marka waa ku jirta alcudru biljahli halkan waa ku jiraa marka walidaalika dadka soo qaadanaya marka walaa yucdaru biljahli meeshii aan hor usoo marnay halkaana aan soo qaadanaynin waa hawadooda dad raacaya marka in qowlkaana lasoo qaado kanna lasoo qaado la jamciyo marka waxaa lagu jamcin karaan horaan usoo sheegnay oo waxaa weyaan mas'ale kastaana qofka looguma cudurdaaro cid kastaana looma cudurdaaro waxaa weyaan cid kastaana cudurdaar male lama dhihi karo oo sideeda yani ilaaq masaladan ma aha saan hor ugaga soo hadalna <clears throat> wataaba min saacatihi uu kasoo laabtay weliba qof dadaalaya way qofkaanu yani wataaba min saacatihi uu kasoo laabtay annahu laa yakfuru makufriarrinka labaadee laga qaadanaya waxay tahay qofka haddii lagu baraarujiyo masaladii masale kufri a ah weeyaan ma ogeyn markii hore waa macduuf waa lagu baraarujiyayo aayaadkii axaadiistii baa loo tilmaamay isagaan rabin madax adayg unbuu la soo istaaga meel kaasi marka muxuu noqonaya waa kufrinaya nacam ayb maxaa yeele hadday dad hadday yani reer bani israa'iil iyo yacni eh, qolada nebiga calayhi salaatu wasalaam ku tiri eh, ijcal lanaa daata anwaad hadday nebiga warkiisa yeelihaddii aanay yeeli lahayn waa ku kufri lahaayeen waa la baraarujiyeyna way baraarugeen ayb anahu laa yakfuru ma gaaloobayo kamaa facala banuu israaiil waladiina sa'aluu rasuul lah sal l slam labada arrin baa marka laga faa'iideysanaya ayb oo jahliga in laysugu cudur daari karo iyo masalada labaadoo ah hadduu jahligu zuulo oo xujadii ay timaado qofkii uu wax fahmo ee cinaad iyo madaxadayg uu la soo istaago waa kufrinaya marka la shaka watufiidu aydan waxay faaiideynaysaa faa afaraadi annahu low lam yakfur fainahu low <clears throat> lam yukafar haddaan la gaalaysiinin fainahu isagu yuqalladu calayhi alkalaamu hadalka waa lagu adkaynayaa takliidan adkayn shadiidan daran kamaa facala rasuul lahi sal allahu alayh ali wasalam siduu nebigu sameeyey faaidada kale waxay ta anahu low lam yakfur haddounan gaaloobin arrintaa uunan ku gaaloobin ama low lam yukafar haddaan isaga la gaalaysiininba fainahu yuqalladu calayhi lkalaam hadalka lagu adkaynaya sida nebiguba yaala sal allahu alayh ali wasalam iyo nabiyullaahi muusaaba u sameeyey yanii markay yidhaahdeen ijcal lanaa daata anwaad kamaa lahu daatu anwaad nebigu waa ku adkeeyey hadalka qultum kamaa qaalat banuu israaiila limuusa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahu aaliha ayuu ku yidhi arrintan iyadaana sheekh eh, maxamed ibn cabdilwahaab kitaabkiisa kale kitaab tawxiid la yidhaahdo eh, markuu ka hadlayay xadiid cimraan bni xusayn nin yacnii eh, qardhaas iyo waxay u xiran tahay ee uu ku adkeeyey hadalka ee uu yidhi yacnii hadalka aad iyo aad ugu adkeeyey haddaad ku dhimato ma aflaxta abadan weligaa ma liibaanaysa sidaasoo kale yacnii aahaar noocaasa ayaa baabka ku jirta markaasu wuxuu yii markuu fiihi masaa'il dhahay walaa yucdaru biljahli fiihi anahu laa yucdaru biljahli meeshaas hadda gaalaysiinna kama muuqanin macnuhu kan waa marka kan baa lagu macnaynaya oo macnahaas waxa uu yahay haddii qofka qofka jaahilka a ah, yacni inaan la gaalaysiinin oo aan la gaalaysiinaynin ma keenayso inaan xoog wax loogu sheegaynin oon yani aad loo canaananaynin marka arinta aan jahliga loogu cudur daarayn waxay tahay war ninkan waxba ma oga waxba yaqaan yaan lala hadlin oo yaan wax loo sheegin laysma dhahayo oo taa iyadaa marka loogu cudur jahli ma loogu cudur daaraayo in lagu adkeeyo qowlka masalada marka ina fahmay u baahan tahay marka walaa yucdaru biljahliga sheekhu uu ku sheega kitaabu tawxiid iyo midaan halkan uu ku sheega ismale marka midda uu kitaabu tawxiidka kaga waramayo waxaa weeyaan walaa yucdaru biljahli loogu cudur daari maayo bimacnaa waxaa wey waxaan loogu cudurdaara in la canaanto jahli loogu cudurdaari maayo waa la canaananaya oo jaahil laysma dhahayo soma garan waana midda halkan uu ku tilmaamayo halkaanna uu ku sheegayo ayb marka taa iyadu waxay u baahan tahay in saa loo ogaado watufiidu qisada waxay faa-iideynaysaa aydan annahu low lam yakfur haddaanu kufrinin qofka sidaa yidhi fa inahu yuqallabu calayhi alkalaamu warka waa lagu adkaynaya taqliidan adkayn shadiidan adag oo qofka imaamka oo kale ama caalimka oo kale laga heebeysana warka inuu ku adkeeyo qofkaasoo kale haddii laakiin laisleeyahay rifqiga oroon ee yani saasuu wax ku fahmaa maslaxada waxaa weeye nadba dacwada waxaa loo raacayaa sida ay ku taxaquqayso ayb kama facala rasuululahi sal allahu alayh ali wasalam sida nebigu uu sameeyey walilmushrikiina shubhatun ukhraa waxaa dareemaya marka arrimada towxiidku waa ka culus yihiin nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxa towxiidka ku saabsan markuu qofka ka celinayo kale waa ku adadkeyn jire meesha uu joogu tusi jire nacam wayna badan tahay taasoo kale walilmushrikiina mushrikiinta shubhatun ukhraa shubho kale ayay leeyihiin yaquuluuna waxay dhahayaan ina anabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigu ankara calaa usaama usaame ayuu ku inkiray radia allaahu canhu qatla man qaala inuu dilkii uu dilay qofkii yidhi laa ilaaha illa allah qofka laa ilaha illa uu yidhi dilkiisa ayuu ku inkiray wa qaala waxauu yidhi qataltahu miyaad dishay bacdamaa qaala laa ilaaha ila allah markuu yidhi wakadalika sidaadaasi le qowluhu uu yidhi umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha illa allah waxaa la ifaray dadka inaan la dagaalamo ilaa laa ilaha illa allahu ka yidhaahdaan wakadalika axaadiidu ukhraa iyo axaadiid kale fi lkafi oo ku saabsan in laga haro caman qaalaha kelmadan qofkii yidhi waayahay tanna waa shubha kale oga weyaaa tanina waa shubha kale wa muraadu haaulaai qofku markuu daliil keeno dabcan muraad buu leeyahay daliilku arkaa waxaa weyaan daliilkaas wuxuu isku dayaa inuu waafajiyo muraadkiisa marka wa muraadu haaulaai aljahala wa muraadu haaulaai aljahalati kuwan jaahiliinta ah ulajeedadooda waxa ay tahay ana man qaalahaa qofkii yidhaahdo laa yakfuru inuunan kufrinaynin walaa yuqtalu aan la dilaynin walow facala maa facala wax allaale waxuu doono ha sameeye mar hadduu laa ilaha illa yidhi wax allaale waxuu doono ha sameeyo lama gaaloobayo lama dili karo walow facala maa facala fa waxaa la dhahayaa buu yii lihaulaai ljahalati lmushrikiina kuwan jahalada mushrikiinta waxaa lagu dhahayaa marka jawaabtiibuu shubhadii buu ka jawaabaya macluumun ana rasuula allahi sal allahu alayh ali wasalam waxaa la ogyahay nebigu qaatalalyahuuda yahuud inuu la dagaalamay wa sabaahum ou qafaashay wahum yaquuluuna iyagoo dhahayaan weliba laa ilaha illa allah bay dhahayeen yahuudu laa ilaaha ila allah intaa way dhahayeen ma ah muxamedun rasuulullah laa ilaha illa allah weyaan waxaa laga yaabaa qofka jaahilkii zamankaa jooga inuu aad ula yaaba yahuud baa laa ilaha illa lah say ku dhahaysaa inuu is yiraahdo ibnu daqiiq ilciid raximah llahu tacaala marka arrinkan arrin sheekha ku eg ma aha waxaa laga yaaba kuwa intay kitaabka la soo boodaan ay yirahda waa kana yahuudi buu dhahayaa laa ilah ill lahu bay dhahaan culummadii kalean ku fiirinaynaa marka nacam ibnu daqiiq ilciid raximah llahu tacaala kitaabkiisa ixkaamulaxkaamka markuu cumdaha uu ku sharxo cumdatulaxkaamka kitaabu zakaa xadiidka ugu horeeyo markuu sharxaayay <coughs> haa inaka tatii qowman ahla kitaabin dad ayaad u tegaysaa ahlu kitaab ah falyakun awala maa tadcuuhum ileyhi shahaadatu an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuul llah shahaadateynka ugu yaan meesha markuu sharxayba marka wuxuu yidhi <coughs> faman kaana minhum hayra muwaxidin qofkii iyaga ka mid ah ahlu kitaabka oo aan muwaxid ahayn cala taxqiiqi kannasaara nasaaro oo kale nasaaro muwaxidiin maaha iyagu mogta saddex ilaah wax u caabudee kan nasaara oo kale falmuqaalabatu mutawajihatun ilayhi in laga dalbadaa shahaadateynku waa wajiih falmuqaalabatu mutawajihatun ilayhi kaasi waa ku jihoobaysaa xaggiisa in laga dalbada shahaadateynka bikulli waaxidatin min ashahaadateyn labada shahaado mid kasta way ku jihaysmaysaa oo waa laga rabaa caynan cayn ahaan ay u jihaysmaysaa waman kaana muwaxidan buu yiri qofka ilaahay waxido oo iyaga ka mida kalyahuudi oo kale yiri yahuudi oo kale waman kaana muwaxidan kalyahuudi falmuطaalabatu lahu biاljamci bayna maa aqara bihi min altawxiidi wa aliqraari birisaalati kuwa yani ayagu qiraayo eh, eh, eh, qofka kuwa muwaxidka ah ee iyaga ka mid ah see looga dalbanaya marka shahaadateynka waxaa looga dalbanaya inuu jamciyaa laga rabaa isaga laa ilaaha ila allahooda inuu ku daro muxamedun rasuulullah baa laga rabaa kaas isaga soo ma garanin waxa uu yidhi falmudaalabatu lahu biljamci bayna maa aqara bihi min altawxiidi wixii uu qiray ee tawxiidka ah inuu ku daro wa bayna aliqraari inuu jamciyo iyo inuu qiro birisaalati risaalada inuu nebi maxamed u qiro sal allahu calayh ali wasalam ilaa uu ka yidhi marka waqad dakara alfuqahaau fuqahadu waxay sheegeen buu yidhi ana man kaana kaafiran bishayin qofkii shay ku gaaloobo muminan biayrihi shaygaa waxaan ahayn oo diinta kamidana ah rumeeyey lam yadkhul fi slaami islaamka ma soo gelayo ilaa biliimaani bima kafara bihi ilaa wixii uu ku kufriye inuu soo rumeeyo buu kusoo gelaya halkan marka wuxuu ku sheegay inay dhici karto qofka waxna inuu rumaysan yahay waxna inuu beeninayo see kusoo islaamaya wixii uu beeninayay rumaynayaa soo ma garanin marka yahuud baa laa ilaha illa allahu dhahda iyo waa jaahilnimadaada adiga u way jiraan dabcan ibnu daqiiqna waa ishaaray qolooyin yacnii shirkiga ou minbaa yacni e, tadamun ahaan iyo lusuum ahaan oo u gelaayo waa laga helaa iyaga naftirkoodana waa boqolaal nool waa fira tiro badan laakiin yahuud un waxaa jirtay nabiga calayhi salaatu wasalaam weliba yahuuddii madiina alla inuu cibaado keligeeda waa qirsanaayo laakiin risaalada nabigaynan ogoleyn sala allahu calayh ali wasalam soo ma garanin sheekuna marka midu ishaara taas fa yuqaalu lihaulaai aljahalati almushrikiina waxaa laleeyahay macluumun waxaa la ogsoon yahay ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam qaatala alyahuuda yahuud bou la dirira wasabaahum faaqfaashauhum yaquuluuna iyagoo dhahaya laa ilaaha ila allah wa ana asxaaba rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga asxaabtiisana qaataluu bani xaniifa reer bani xaniifa ayay la dagaalameen wahum yashhaduuna iyagoo qirayo an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah ayagoo ku aqiray oo nebiga risaalo way u ogolaayeen ree bani xaniifa sida qaadiyaanida hadda joogto kale weeyaan wayusalluuna way tukanayeen wayadacuuna alislaama islaamkana waa sheeganayeen saxaabaduna waa la dagaalameen wakadalika sidaada oo kale aladiina kuwii xaraqahum caliy bnu abi aalib uu gubay radia allahu canhu binaari uu ku gubayna saabay ahaayeen laa ilaha illa allah muxamedun rasuululah waa dhahayeen wahaulaai aljahaalatu jahaalada anna muqiruuna waxay qirayaan ana man ankara albactha qofka baciga inki horta xuja waa taas mid labaadna iyagaa lagu laasiminayaaba oo wuxuu leeyahay jahaaladanu muqiruuna waa kuwa qiraya ana man ankara albactha qofka baciga inkiro kafara inuu gaaloobayay qirsan yihiin wa qutila la dilayo walow qaala haba yidhaahda laa ilaha illa allah aa marka waxaad sheegaysaa qof hadda waxaa jira maalan laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuul laakiin aakhira ma jirto waa gaaloobayan marka aawa ninki laa ilaha illa lah dhao lama dili kara xagay ka baxday mana gaaloobayo wa ana man ankara qofkii inkiro shay-an wax oo min arkaani lislaami arkaanulislaamka ka mida kafara waa gaaloobaya wa qutila waana la dilaya walow qaalahaa laa ilaha illa allahu ha yiraahda hadduu doono fakayfa sideebaa laa tanfacuhu aynan u anfacaynin idaa jaxada haddii uu diido shay-an wax oo min alfuruuci furuucda ka mida wax furuucda ka mida haddii uu diido laa ilaha illa sideebaynan u anfacaynin wa tanfacuhu haddana ay u anfacaysaa idaa jaxada tawxiida towxiidka haddii uu diido alladii towxiidkaas oo huwa isagu asaasu diini rusuli rususha diintooda aasaaska iyo gundhiga u ah wa rasuhu madaxiisa ah lanna rasu mri lislaam uu yiri nabiga sal allahu aleh ali wasalam waayahay halkaa marka u fiirso wuxuu ku yidhi sideebaad ninkaan salaada waa diiday oo salaadiibuu diiday wujuubkeeda soonkiibuu diiday wujuubkiisii waa gaaloobay waa la dilayaa laa ilaha illahu ma anfacaysa ayaad leedahay tawxiidkiibuu diiday cibaadatu hayrillahi buu samaynaya cibaadatullaahi waxdahu buu ka tegay u diiday laa ilaha illahuna waa dhahaa seed u leedahay marka ninkaan laa ilaha illah buu dhahaya maxaa laga rabaa seebay laa ilaha illah u anfacaynin markuu furuucda diido oo ay u anfacaysaa asagoo asalkii diinta diiday oo tawxiidka ah walaakin acdaa llahi alla acdaadiisa maa fahimuu ma fahmin macna alaxaadiii axaadiista macnahoodaanay fahmin acdada alla subxaana watacaala marka axaadiistii buu gelayaa wuxuu yihi faamaa xadiidu usaama usaamo xadiidkiisa radia allaahu canhu fainahu qatala usaamo wuxuu dilay rajulan nin iddaca lislaama islaam sheegtay bisababi annahu wuxuuna ku dilay inuu isagu danna u maleeyey annahu ma dacaahu inuunan sheeganin islaamnimada ilaa khawfan cabsi un mooyaane darteed wax kale inaan u sheeganin calaa damihi oo uga cabsaday dhiiggiisa iyo wamaalihi naftiisa qisada usaama waxay ahayd usaama nin buu dilay laa ilaha illahu yidhi nin laa ilaha illa allahu yidhi ayuu dilay usaama radia allaahu canhu ninkaasoo islaamnimo sheegtay muxuu ku dilay laakiin wuxuu u maleeyey isaga usaamaha wuxuu u maleeyey ninkan inuu kelmadan u yidhi cabsi baa maladiisuu ku dilay wax isaga uu ku kacay oo diintii laa ilaha illahudii ka buriyo ma aha wuxuu u dilay u fiirsa masalada marka ayb labadaasay u kala duwanyiin marka arag qof lama ogola inaad u dishid waxaad adiga ka malaysay laakiin hadduu qofkaani naaqid karo oo keliya tawxiidkii uu ka buro oo wixii lagu dilaayay iyo umuurihiina ay meesha yaallaan qaadiga muslimka waxaa weyaan tooba keen bau dhahay aduu tooba keeni waayna waa dilaya dilkiisu xukumaya soo ma garan isku mid maaha marka ma la dhihi karo ninkan laa ilaha illah bau dhahaya maxaa dila xadiidka usaama saa tusaaya xadiidka usaama wuxuu tusayaa usaama wuxuu u dilay ninkan isagu inuu markaa yacni wuxuu u qaatay ninkan inuu hubka ka cabsanayo ee dhiiggiisa iyo maalkiisa keliya uuna u badbaadsanaya cabsi ka tahay ay runka ahayd walidaalika nabiga waa kayira falaa shaqaqta qalbahu qalbigiisa maxaa u dilaaciweysay bal aada ogaatid inuu markaa ninkan sidaan u yiri iyo in kale marka wuxuu yidhi usaama horta ahaa warajulu qofka idaa adhara alislaama hadduu islaamka muujisto wajaba waxaa waajibaya alkafu canhu in laga haro oo la iska daayo xataa yatabayana minhu ilaa ay ka cadaato xaggiisa maa yukhaalifu dalika wax arrintaa khilaafsan ilaa isagu wax khilaafsan towxiidkii ou la imaanayo naaqid ou la imaanayo in laga haraa soo ma garanin arrinkan marka dad badan ayuu ku qalloocaa kuna yani eh, kuna gefsan awalan mid waxay tahay horta hore dilka iyo kufriga isma laazimaan taa horta in la ogaana waxaa dhici karta qofkaani muslimkaa ah in la dilo dil oo waajibsado isagoo la gaalaysiinin oon gaal lahayn waa dhacdaa eh, kuwa xuduudda lagu diloo kale muxaarabada iyo waxlamidka oo kale lama gaalaysiiyo eh, waxaa lamida sidoo kale qof baa qisaas loo dilayaa qof baa mufsid fil ardi adhulku fasaadiya oo markaas qaadigu oo xukuma dilkiisii muxaaraba iyo fasaad buu ku dhex jiraa waxaa dhici karta kuwana gaalnimada loo dilo oo inay ridoobaan diinta ka baxaan marka ninka gaalnimada loo dilayo ridoobaya waxaa weyaan waa nin naaqid wax islaamka ka buriyo <clears throat> kelimatu tawxiid wax ka buriyo ayuu la yimid markaasaa laga taasaa marka waxay sababtay in dhiiggiisa la daadiyo kufrina lagu daayo in yani ridana loo dilo <clears throat> taasaa keentay marka sheekhu wuxuu leeyahay qofka hadduu islaamnimo muujisto waa la daynayaa laakiin hadduu naaqid koro keeno markaa intooba laga dalbaya hadduu toobo keeni waayna waa la dilayaa qaadigii iyo sharcigii baa markaa sidaa loo marinaya taa marka waxa weyaan xadiidka laakiin usaama wuxuu tilmaamay nin islaamnimo muujistay buu dilay usaamo ninkaasoo aan korin naaqid aan ku dhicin sooma garanin waxa uu cuskadayna waxay ahayd isaga ijtihaaday wuxuu is yidhi ninkan amau been sheegaya ninkan amay ka tahay cabsi iyo waxa amay ka tahay islaamnimadaba dhab aynan ka ahayn ta adiga ma ogaan kartid ah, dannigaaga waxma ku dili kartid marka waa laba arrin oo kala duwan walidaalika dadka dhahaya marka sheekha muslimiinta in la laayo qabaa iyo in lala dagaalo qabaa saambuu qabaa ma ihnaa ma qabin sheekh maxamed ibn cabdilwahaab qof muslim oo dhiiggiis macsuumiya in la dilo ama la laayo ma qabin dadka ula dagaalamay waxay ahaayeen filxaqiiqa dad acdaa ku noqday towxiidkay ahaayeen oo marka meel yacni isagoo yacni iyagoo awood haysto marka la yidhaahdo yacni meelaha mashaahidda ummaddu ay shirkiga ilaahay ugu sameeyaan in la zuuliyo marka la rabo dad ayagu dagaalami jireen nacam oo intay xabada soo qaataan yacni dagaalami jire yay ahaayeen kuwa noocaasa marka ayuu iska celin jiray rasaa'ishiisana waa ku caddahay sidaasoo kale marka nin ilaahay xaqiisii yacni in la sugo ee shirkiga la zuuliye ninka ku dagaalamaayo oo dagaal ku samaynaayo halkaas yacni taagan xujana ay ku qumtay dabcan oo sheekhii dacwadii meeshii uu ka waday oo xujadii ay yacni hadduu rabo inuu fahmo uu fahmi karay haddana ku darsaday maca daalika yacni madaxdaygiiba wuxuu ku daray inuu mashaahiddii difaaco oo wixii amarkii alle subxaanah wa tacaala si loogu fuliyo towxiidkii loogu oogo ayuu kasoo horjeedaa shirkiga ah inuu meesha ka jiro unbau rabaa kuwaasoo kaleu la dagaalamay sheekhu raximah allahu tacaala wa qof islaamnimo muujistay naaqibna aan korin maya lama dagaalama hawadiisana sheekhumaku dagaalami jirin oo bimacnaa yani anigaan laysoo raaca ninkaan i raacin waa dilayaa waxaas been weyaan iyo dacayad laga faafiyo rasaa'ishiisii iyo dadka ugu kala qori jiray yaa taallo <clears throat> ilaa waxaan ogsoonaana dacwadiisii markii la arkay ilaa gaalada waxay isku dayeen yani inay yani dowla cusmaaniya iyo markaa iska sii dhici rabto dowla khuraafa iska ahayd ayay soo direen kii marka masar joogay oo baashihii masar joogay ibraahim ibraahim maxamed cali baasha ayaa marka ciidan kusoo kiciyey oo dacwadii sheekha iyo yacnii ilaa qaarkood yani eh, ardadii sheekha uu qafaalay oo masar la geeyey qaar la xirxiray oo kuwa la dilay oo meelihii dacwada ay ku wadeen la baabi'iyey iyo dagaalada waxyaabahaasa sabab u ahaa nacam dad duulaan towxiidka ku ah wailaa dacwadaani dhulalkaas ma aanay teginoo ilaa xukunkaan idinku haysana waa idin qabsanayna ma aanay dhihin ee iyagaa meeshoodii ugu yimid wax kalena uguma imaanin towxiidka in la damiyey rabeen laakiin ilaahi subxana watacala ma daminin waana waxa ilaa iyo maalinkan maanta ah ay uga qaylinayaan dacwalwahaabiya dacwalwahaabiya un ay ugu jiraan afarlabaatanka saac oo ay isku kaalmaysteen khuraafiyiin iyo gaalo iyo yanii iyo kuwa marka iyagoo siyaasiyiin mukharifiin ah nacam oo aada yacnii cilmaaninimo iyo balaayo ay ka buuxdo marka waxaa weeyaan dee dacwadan waxaa ugu filan sharaf waxan necab inay yihiin dad diinka fog taasaa sharaf ugu filan walidaalika adaad akhriso kitaabka cajaa'ibul aataarka cabdiraxmaan bin xasan aljabarti uu qoray dagaaladaas iyo markuu ka warramaya labada caskar oo ka sheekaynaya waad yaabaysaa yani sida uu u qiimeynayo labada yani mucaskar ayb waxa uu yidhi marka <clears throat> warajulu qofka idaa adhara alislaama hadduu muujisto wajabal kafu canhu in laga haraa waajibayso xataa yatabayana minhu ilaa ay ka cadaato maa yuqaalifu dalika ilaa waxaa wax khilaafsan islaamnimaa lagu arkay islaamnimadaa loo qiraa bis axkaamtiisa saasaa lagu wadayaa marka nimankan marka iyaguna takfiirka waxa ay sameeyaan oo ah eh, in laga tawaqufo qofkaani muxuu yahay ma gara yani qofka aanan aqoonin waxa uu yahay garan maayo aniga nacam qofka aanan garanaynin oo maalan daarul islaam buu imaanaya qof muslim oo masaajidkii ku jira tukanaayo ayuu arkayaa shahaadanaayo islaamnimadiisa ma xukumaayuu leeyahay oo maxaa dhacay marka ma aqaanu le gaal asalkii wuxuu ka dhigay kufri daarul isagoo joogo asalkii kufri ka dhigay wax kalena ma ahna waxaa weyaan daartayba daarul u haystaanba mushkiladu taas weyn naam marka wax cajiib badan waa ahwaa taas iyadana naam waanzla allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey fii dalika kaagaas yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fii sabiili illahi fatabayanuu yaa ayuha aladiina yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyo idaa darabtum haddii aad soconaysaan fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa aad ku soconaysaan ad ku safraysaan ad ku socotaan fatabayanuu cadaysta ay idaa saafartum weyaan fii sabiil tadmiina ku jiro fatabayanuu cadayta ay tahabatuu hubsada aayaduna waxay ku timid qayb eh, sariya asxaabta ka mida ayaa ninbaa ari meel ku haystay arkeen markaasu wuxuu yidhi assalaamu calaykum salaam buu dushooda ku akhriyey marka waxay is yidhaahdeen ninkaani <clears throat> waa ku gambanayaa waxaan <clears throat> marka ayuu marka wuxuu ku dhuftay waa dileen arigii baa ka soo kaxaysteen markaas aayaddan soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fii sabiili illahi fatabayanuu walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'minan tabtaquuna carada alxayaati addunya waxaa kaloo marka dabcan aayadda laga qaadanayaa qofka muminka ah ee hor alle u jihaadayo ilaahay ka cabsanaayo haddaan isagu ictiqaad xun ounan ku jirin haddaan isagu ictiqaad xun ounan ku jirin ictiqaad alkhawaarij watakfiir haddounan ku jirin qofkaani ee khalad inuu geli karo fi maydaan aljihaad inuu qaladku geli karo qaladkaas ou galana marka sharci ahaan umbaa lagu xalinayaa waxaa weyaan qisaasna ma keenaayo eh, waxaa weyaan qofkuna marka waa inuu ka waantoobo marka in mas'aladii qaladka ahayd la toosiyo iyo in la yiraahdo jihaadkii waxba kama jiraanba isaga dhanba waa laba waxoo kala duwan waa laba waxoo kala duwan walidaalika dadku hadda masjid bay wada galaan waa wada tukadaan ninna salaadii waa xumaynaya ninna waa hagaajinayaan xaj bay isla aadaynin waa hagaajinaynin jihaadkuna saasoo kale weeyaan oo qofku waxaanay inkastoo uu jihaadku ka dhibaa <clears throat> khaladkiisu waa ka <clears throat> waa ka cawaaqib daran yahay <clears throat> waana salaada iyo cibaadaadkan qofkay qaasir ku tahay haddana laakiin cibaadadu ma la dhihi karo yani maba lagu qaldami karo lama dhihi karo waa lagu qaldami jireen asxaabta qaarkood way ku qaldami jireen waa la sixi jire ayaguna mar dambe kuma noqon jirin marka waxaa laga rabaa qof mumina oo aan hawo ku jirin oo jihaadka ku jira ictiqaadkiisu yani ictiqaad wax gaalaysiin aanayba ku jirin iyo yani hawaraacnimo aanay ku jirin qaladka ka dhaco waa lagu baraarujinayaa waa loo sheegayaa waa laga digayaa isaguna marka inuu ka waantoogo sidaana marka waxa weyaan camalkii oo kusii socdo dad baa laakiin waxay rabaan eh, haddaan boqolkiiba boqol la saxsanaanaynin oo aan la noqonaynin abubakar iyo cumar oo kale jihaad maba la dagaalami karo waxaa iyadana taasuna yani saxiix ma <clears throat> oo waxaa dhacday khaalid ibn lwaliid sidoo kale waxaa kaloo qisada laga qaadanaya laftirkeeda qofka haddii uu salaamta muslimka wax ku salaamo wax ku salaamo horena aadan adigu gaalnimo ugu ogeyn waxaa weyaan marka in islanimadiisa waa calaamaday utaalwaa laga joogaya waxaa kaloo iyadana kutusaa qofkii wuxuu aqoon waaya islaamnimada waxa lagu soo galoo kale eray marka macnaha tusaayo ayuu ku dhawaaqay u sheegay waa laga joogayaa khaalid bn lwaliid <clears throat> radi allahu canhu waa tii uu tegay nimankii marka markuu weeraray oo dagaalka ula galay way garan waayeen laa ilaha illa allah markaasay sabana sabanaa ay yidhaahdeen sabana waxay maqli jireen qofka muslimka oo saabi la dhahaayo yacni waa islaamnay bay ka wadeen khaalid waa la dagaalamay allaay markaa nebigu waa ka yidhi allahuma innii abra'u ilayka mima sanaca khaalidun ilaahu yacni anu beribaan kaaga ahay waxa khaalid uu sameeyey marka qofka adugu waxa qaladka uu samaynayo inaad beri ka noqotaa saaxiibkaada ha ahaado dagaalka a iskula jirtaan haddii la doono qaladkiisu waa inaad beri ka noqotaa isagana haddii lagu baraarujiyo inuu ka toosaa amaa dad ayagu u haysto yacni muslimiintaba gaalaysiinayo oo marka hore dagaalamaya amba dadkan ay la dirirayaan oo gaalada iyo kuwaan ay dhex joogaanba iskugu mid ka wada ah amase yacni waxaa weyaan dilka aan iska fududaysanayo iska aan hubsanayno juhdi fardiga iyadoon cid dirtay jirin intuu iska baxo qof ou dhakab uu ku siinayo marka yani iska dilaayo taa iyadu waxaa weyaan maya waraacnimo iyo yani ictiqaad gaalaysiin meesha markuu ka maran yahay qofka wixii qalad uga dhaco markaas sidaas weyaan <coughs> falaayatu aayadda tadullu waxay tusaysaa calaa annahu yajibu inuu waajibayo alkafu canhu in laga haro watadabutu iyo yacnii in la hubsado fain tabayana minhu hadduu ka caddaada xaggiisa bacda dalika tathabutkaa kadib maa yukhaalifu lislaama wax islaamka khilaaf haddii marka uu ka daahiro wax marka sidaas ah waxau yidhi falaayatu tadullu aayaddu waxay tusaysaa calaa annahu yajibu lkafu inuu waajibayo in laga haro canhu xaggiisa watahabutu hubsasho fain tabayana minhu hadduu ka caddaado xaggiisa bacda dalika kaada kadib maa yukhaalifu lislaama wax islaamnimada khilaafayo qutila waa la dilayaa liqowlihi fatabayanuu walow kaana laa yuqtalu haddaan la dilaynin idaa qaalahaa marba hadduu kelmadan yidhaahdo lama dilaayo waxuu doona ha sameeyo arrinku sidaa uu ahaan lahaa lam yakun maba ahaadeen litahabuti hubsigu macnan macno ma yeesheen ee maxaa la hubsanaa marka waa yahay waxaa la hubsanaa waxaa weyaan kelmadan inuu u yiri xaqnimo waxaa la hubsanayaa kelmadan inuu xaqnimo u yiri inuunan u dhihin see lagu ogaanayaa haddii lagu arko isagoo ka ridoobay oo kelmadii uu ku dhawaaqay wax munaaqid kunaaqid ku ah oo la yimid ee uu kelmadii marka sidaa uu ku buriyey soo ma garanin taasoo kale marka fatabayanu marka macna yeelana marka laakiin haddii la yidha mar hadduu laa ilaha illahu yidhaahdo bis waaye khalaas wax allaala waxuu doono hadduu doono ha sameeya markaa kadib hadda fatabayanu maxaa la hubsanaa marka waaba dhammaatay marka fiqigu sheekhu aadu daqiiqu yahay wakadalika alxadiiu xadiidka ayaa lamid alaaharu ah, kale iyo amhaaluhu iyo wixii la macnaahu macnihiisa waxaa weyaan maa dakartu waxaan sheego ana man adhara alislaama watawxiida qofka islaamka muujistay iyo towxiidka wajabal kafu canhu in laga hara ayaa waajibayso ilaa an yatabayana minhu inay ka cadaanayso mooyaane maa yunaaqidu dalika wax arrintaa ka hor imaanayo inuu kasoo daahiro ka cadaada mooyaane wdaliilu daliilka calaa hada kan korkiisa a ah waxaa weyaan ana rasuul allahi sal allahu alayh ali wasalam rasuulka alladii rasuulkaas oo qaala yidhi aqataltahu ma dishay bacdamaa qaala laa ilaaha ila allah markuu yidhi kadib miyaad dishay oo waqaala yidhi umirtu an uqaatila annaasa waxaa lay faray dadka inaan la dagaalamo xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah rasuulkii sidaa yidhi huwa aladii waa midka qaala fi lkhawaariji khawaarijta ka yidhi aynamaa laqiitumuuhum meel walbood kula kulantaan faqtuluuhum dila oo laaya lain adragtuhum haddaan anigu soo gaari lahaa la aqtulannahum waan dili lahaa waan layn lahaa qatla caadin caad sidii loo baabi'iyaan u baabi'in lahaa maca kownihim weliba khawaarijta iyagoo ahaa min akar innaasi dad kuwa ugu badan cibaadatan cibaado wa tahliilan laa ilaaha ila allah haysi kuwa ugu badan xataa ina asaxaabata saxaabada yaxqiruuna anfusahum naftooda ayay xaqirayeen cindahum iyaga agtooda xagga cibaadada yacni wahum iyaguna tacallamu lcilma cilmigii bay barteen min asaxaabati bay ka qaateen markoodii hore falam tanfachu ma anficin laa ilaaha ila allahu ma anficin walaa katrat lcibaadatina ma anficin wala dicaau islaamka sheegashadiisiina ma anficin lamaa dahara minhu markuu ka daahiray mukhaalafatu shariicati shareecada mukhaalafadeeda xadiidta nebiga in la jamciyaa la raba maa inaad daraf ku dhigta ma ahan soo ma garan sheekhu marka wuxuu yidhi nebigii yiri aqataltahu bacdamaa qaala laa ilaha ila allah umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaha ila allah isagaa haddana wuxuu yidhi nimanka khawaarijta isagoo og weliba inay laa ilaha illa allahu ku qowlayaan nimankaa khawaarijta laaya buu yidhi idan qofkii laa ilaha illa allah lama dili karo yani asalku waay saas laakiin ma aha yani in la yidhi waxaa kala duwan qofkii laa ilaha illa yidhaahdo aslan lama dili karo asal iyo waxaa kala duwan in la yidhaahdo laa ilaha illahu qofkii yidhaahdo lama dili karo hadduunan mutaysanin wax lagu dilo sidaa in lagu daro weyan marka xadiidkana waa ku daray umirtu an uqaatil annaas xataa yaquuluu laa ilaha illa allah faida qaaluuha casamuu minii dimaahum wa amwaalahum ilaa bixaqiha buu kasoo reebay xadiidka laakiin intaa dambe dadku ma rabaan inay ku daraan soo ma garanin marka sheekhu wuxuu leeyahay khawaarij oo laa ilaha illa allahu kuwandi jirtay oo qur-aan akhris badnayd oo salaadooda lala yaabanaa oo nebiguba uu yidhi midkiin salaadiisu waa xaqirayaa marka tooda loo eego ayaa haddana nebigu sala allahu calayh ali wasalam uu yidhi aynamaa laqiitumuuhum faqtuluuhum meeshaad ku aragtaan dila oo laaya soma garantaamaxaa yeele yufsiduuna fi lardi dhulkii fasaadinaya ayb khawaarijtu marka iyagu ma ahayn mase gaala ma masalada laftirkeeda waxay u baahanta taxriir sida xooga badanna khawaarijtu asxaabta ma aanay gaalaysanin badankood ma aynan gaalaysanin cali walidaalika yani aathaar laga weriye waa jirta ibnu xajarna fatxigu kusoo ayuu ku qoray waxyaaba badan oo ka mid a marka khawaarijdu ayagu yani min ahli lqibla ayay ka mid ahaayeen tawiil bayna ku dhumeen maanicoodana maanicu tawiil buu ahaa waxaan loo gaalaysiinaynin saasay u fahmeenba diinkoodii markaase muslimiinta inay laayaan oo dhiigooda bannaystaan ee aayaad bay ku bannaysan jireen markaas weliba inay janno ku galaayeen aaminsanaayeen saasayna ku laayi jireen dadka dhulkuna markay ku fasaadin jireen sunnadana waa ka dheeraadeen qur-aan aayad qur-aan walidaalika cilmiga waa ka fogaa khawaarijta safkooda waxaa laga waayey hal saxaabi kuma jirin cilmi male cilmigii dhammaa dhankaanuu maray marka meel cilmi ka maqan yaho saxaaba ka maqan tahay khayr maba yeelan kartaba nacam soo ma garanin walidaalika ayaguna waa ku fogaadeen markii dambe khawaarijtu way waa yacni heer waxay gaareen ay yiraahdaan xataa saxaabadii ay yidhaahdaan annaga noo soo hijrooda kaalaya cabdullahi bin abi ufa wiiluu dhalay ayaa sidaa ayaa ku yidhi aabbihiisuusaa ku yidhi oo nimankaa galay kaan ii soo hijro markaasuu wuxuu yidhi ahijratan bacda hijratii ma waxaan soo hijroodaa hijro tii hore aan ahayn midii annabiga aan xaggiisa imid aan u imid iyaguna marka waxay ku dhumeen marka tawiilka aayaadkaas oon loo fiirsa walidaalika aayaadka qur-aanka <clears throat> waa in sunnada lagu fasiraa maxaa yeele anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nusila ilayhim cid ku fasiri taqaanna waa in laga qaataa oo qur-aanka iyo sunnadii garanaysa macana oo culimada marka saa loogu xirmo haddaan saa la yeelin oo nin walba qur-aankan kitaab iyo sunnan deliishana iska yiraahdo aqoontii uu ku soo deliishan lahaana uunan lahayn halisu gelaanimankaas marka eh, khawaarijta nabiga caleyh salaatu wasalaam la dagaalamo dagaalkooda laakiin fiqiga ku jira waxaa weeyaan nimanka noocaana way jirayaan hata weligii eh, amiirka marka waxaa laga rabaa marka ugu horeysa inuu u diro dad la soo doodo lidalika cali ibnu cabaas uu diray dad buu kasoo xareeyey oo kasoo celiyey haddii lala doodo dabadeedna intay gees ayagu u baxaan ayagoo gees magaaladii uga baxay lalana dooday oo xujadii lagu oogay layskalama dagaalamayo waa la sugaya ilaa iyagu ay dagaalka ka bilaabaan markay qof muslima dilaan ay ku dilaan meelaha muslimiintu ay amiirku u ka taliyo hal qof oo muslima ah hadday ku dilaan waa lagu duulaya markaas cali sidaasuu sameeyo markay dileen cabdulahi bnu khabaab ibn ilarad markay dileen saxaabiga iyo xaaskiisii bay dileen calooshay ka dooxeen xataa uur bayleed markaasay yidhaahdeen kan ku jira calooshana soo bixiyo dila maxaa yeelay inaka intadarum yudiluu cibaadaka walaa yeliduu ilaa faajiran kafaaran meeshaas u daliishanayaa saxaabiga markaasuu cali marka weerarka ku qaaday waana si aad buu cali u laayay radia allahu tacaala canhu axaadiidta qaarna waxay tusaysaa labada kooxee muslimiinta ayaa dirirayso labadooda ka xaqa u dhow qolada xaqa u dhow ayaa la dagaalami doonta khawaarijta xadii macnaha tilmaamaysana waxay tustay cali inuu u dhowaa xaqa inkastoo dagaalkaas hadda baabkiisa aanan ku jirin khawaarijtu marka saas u baahanta in lala doodo oo ahlucilmi ay la niqaashaan marka hore horta sidaa la maro xujada lagu oogo qof isla caytama yaqaanaan lama raba nacam qof ahlu cilmi oo yani cilmi lagu yaqaano in loo geeyo saaxiibu xikmana ah nacam inuu la doodo wixii laga soo bixi karo lasoo saaro dabadeed marka ayaga fasaadkooda la sugo markay wax fasaadiyaan qof dilaan kadib in markaasaa loogu duulo dagaalkooduna saxaabada iskuma khilaafin masale kalena waa laga qaadanaya dagaalka khawaarijta wuxuu ahaa khawaarijtu saxaabadu aanay gaalaysiinin marka ma la dhihi karo qof muslima see loola dirira lama dhihi karo daaifada mumtanicada oo shareecada qeyb kamida ah diida waa lala diriraya sida maanic zakaan loola diriray kuwan khawaarijta waa lala dirirayaa kuwa qudaacu duruqa ama isku aruursaday wadooyinka isku aruursaday ama magaalooyinka waa lala dagaalamaya ahlucadliga waa la dagaalamayaan wahaakada ama ahlulxalli walcaqdiga hadday iyagu ciidan ka samaystaan si fidna zaa'id aynanba uga imaanaynin ay ku heshiiyaan in nimanka yani nimanka qudaacuduruqa layska qabto waa layska qabana maaha in la yiraa fitan waayo nacam dadaa yacni qitaalka fitanka maba naqaama si u fahamsan yihin waxaa weyn marka waxyaaba xataa iyagu aynan ku dhaqmaynin ayay ku sheegayeen marka dambe ayb kuwa waxaan aragna dhahayo naftaada waxaaga dhan waa sallimaysaa xadiidkan usoo daliishaday dabcan haweenta unbaa markaas qofka uu difaacaya xaaladda hadda aan ku jirna yidhaahdeen ayagoo la ilaalinayana waa la arkay nacam ayagoo la ilaalin qoryo laga daba wataad arkaysaa hadda waaya ninka ku ilaalinaasoo diyaar uma tihid ninka adiga kugu soo fiiqa xabad in lagu tuuro maxaa dadka fidna uga dhex abuure haddaa run sheegaysid marmarka waxaana dhan waxaa weyaan waa ahwaa waay anii hebela iskhilaafnay ha iska socoto marka marka ilaah in laga cabsadaa fiican dagaalada fitanka qeexitaankoodana waa macruuf oo waxaa weyaan qofku inuu Eh, dadka muslimiinta in ay diriraan ay mulki ku diriraan ama ay ku diriraan eh, labadoodaa iyagoo muslimiina ay wada dirirayaan oo mulka ay ku diriraan waxay ku diriraan aan la aqoon ama qabeeliyad ay ku dirirayaan eh, dagaalada qabiiliga iyo kuwa yani dalkeenna ka socdo naqaanoo kale waa dagaal fitana nacam kaasna in la yidhaahdo waa la geli karaa waa laga qayb qaadan karaa kuwa kalena la yidhaahdo waa yani kaasaaba ummadda xataa fitradooda inay fitna u yahay garanayaan soo ma garanin dagaalkaa marka isaga waxaa wey waa kuwa qabaliga oo kale kuwa mulkiga ku dhisan oo kale kuwa wax aan xaq iyo baatil waxay ku dhisayin aan la garanaynin oo kale kuwa weyn kuwa fitanka amaa muxiqi muqdil haddii la kala garanaayo maslaxada iyo mafsadadana la qiyaasi karo ahlucilmigu ay qiyaasaan oo maslaxada ka imaanaysa ay ka badan tahay mafsadada waxaa weyaan kuwaasoo kale oo dadkuna ay isu kaalmaysanayaan oo kale kuwaasoo kale dagaal fidno amaah waxa la zuulinayana ay tahay dad markaa mubdiliin ah dabarina saasuu sheegay ibnu xajar nawowi qurdubi ayaa kasoo wada naqliyeen marka waxaa dhici karta kitaabka dabari aimada saddexdaa naqligooda waa lagu kalsoonaanaya ma la dhihi karo yani aaw kitaabka tus dabari meesha uga hadalkaas ku yiri dabari kutubtiisa qaaraa mafquud ah nacam marka culamada inay dul istaageen baa suurtagala saddexdaa imaam qurdubina tadkiradu ku sheegay nawowina sharxa muslimka ibnu xajarna wuxuu ku sheegay fatxiga kitaab lfitan waxaa kaloo iyadana sidaa macnahaasoo kale soo dhoweeyey abuu nucaym alasbahaani kitaabkiisa layraa kitaab alimaama ama alraddu cala araafida ayuu isaguna ku sheegay ayb sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah laftirkiisana meelo ayuu kaga waramay majmuucu sidaasoo kale uu leeyahay dagaalka fitanka waa midka boqortooyado kale loo diriraayo kale iyo waxyaabaha noocaasoo kaleanacalaa kulli baabkaas waxaa weyaan amaa dagaal kastoo muslimiinta ka dhex dhaco waa dagaal fidna haddii la yiraa duqaada meel walba tamakuni lahayd haddii marka iyadana mid kale baraarujinbay ay u baahanta waxay tahay annagu wax xaqa inaan sheegnaa muhiim haddii marka shaygan xaqa u yahay maslaxana ay ku xasishay oo la ogyahay dabadeed marka dembi lagu kacay iyo qalad dadku ay sameeyeen wax u hallaabeen maaha in la yidhaahda yacnii aayadihii axaadiidtii iyo qalad loo sheegay taa marka iyaduna waxaa weyaan sidaas ma ahna marka eh, way jirtaa aqwaal bacd aqwaali salaf dhahayso yani caam yeelayso dagaal kastoo muslimka dhexdhaca waa fidno dhahayso laakiin qowlka jumhuur salaf u badan yihin maahan qowlkaas <clears throat> qofkii qowlkaas ku tegaayo waa soo dhaweynaynaa laakiin waxaa fiican inuu u arko qowl min aqwaali salaf inuu yahay maaha inuu u arko ijmaacu salaf intuu u arko uu yidhaahdo dadka uu ku baadiyeeyo uu yidhaahdo hebel hebel waxaan isku haysanaa usuul dabadeedna marka uu yihahdo usuushu maxay tahay masaladan marka meesha uu keeno khawaarijtu marka eh, waxaa kaloo meeshan kugu cad aad garanaysaa sheekh khaariji inuusan ahayn dad badan baa iyaguna marka yani dacwada tawxiid iyo loo sheego waxay axaadiidtii khawaarijta ayay kusoo daliishanayaan nacam mar khawaarij waa la yaqaanayo khawaarij waxaa weeyaan sunnada kuma camal falaan oo iyagu waxaa weeyaan aayaadka qur-aanka unbay qaataan sunnana yani sunnaduna axaadiidta nabiga caleyhi salaatu wasalaam ma qaataan sida ibnu xajar fatxiga uu ku sheego calaamadadooda waxaa ka mid ah waxaa weyaan dadka muslimiinta unbay la diriraan oo way ka tagaan gaalada calaamadahooda waxaa ka mida ah, waxaa weyaan dad muslimiin dadka muslimiinta ay gaalaysiiyaan wax ay ku gaaloobeen iyadoo aanay jirin soo ma garanin laakiin adiga haddaad ku dhacday gaalnimo wax ummaddu isku wada waafaqsan tahay inay gaalnimo tahay dadkiibaad waxaad u sheegaysaa dhulka afar ninaa fidisay ninkii ku yiraa ruxan waa gaalnimo khawaarij xadiidteeda u keenaysaa waxaas dheeldheel nacam wax soconaana ma ayb marka dhulka in alla uu fidiyey ninka aan ogeyn <clears throat> ee u nisbaynayo owliyo koonka owliya maamusho war waxaan ka joog markaad tiraan khaariji ku dhahayo taa waxaa weyaan wixii nabiga la dhihi jiro kaloo saaxir iyo kadaab iyo majnuun iyo wixii lamidkaa ay dhihi jireen marka wuxuu yidhi wdaliilu calى hada ana rasuul اllahi sal اllahu alayh ali wasalam rasuulka aladii qaala yidhi aqataltahu bacdamaa qaala laa ilaha ila allah markuu laa ilah illa yidhi kadib miyaad dishay wa qaala umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaha ila allah nebigii yidhi huwa aladii waa midka qaala yidhi fi lkhawaariji aynamaa laqiitumuuhum faqtuluuhum marka bacdi ahlilcilmi waa jiraan khawaarijtu inay gaala yihiin arko laakiin sida xooga badan sidaa maaha kule lain adragtuhum haddii aniga haddaan aniga soo gaari lahaa oon haleeli lahaa la aqtulannahum waan layn lahaa qatla caadin caad dilkoodii oo kale sida loo laayay maca kownihim weli iyagoo ah min aktar innaasi cibaadatan dadka ugu badan cibaado tahliilan ugu badan walidaalika dadka khawaarijta fasaadkoodu waa badan yahay mana joogsanay haddaan yacnii maamul ama yacnii dadka ahluxal walcaqdi intay maamul ayagu dadka u sameeyaan iyo ahlucilmiga iyo wax dhan ay ku wada midaysan yihiin dabadeedna markay fasaad sameeyaan sidaan sheegnay aan layskaga qabanin waxaa weeyaan fasaadkoodu ma yaraanay maca kownihim ay yihiin min akar innaasi dadka kuwa ugu badan cibaadatan cibaado oo tahliilan tahliil laa ilaha illaa haysi xataa ina saxaabata saxaabada yaxqiruuna anfusahum naftoodii xaqirayaan cindahum agtooda wahum iyaguna tacalamu alcilma min asaxaabati cilmiga saxaabaday ka barteen falam tanfachum laa ilaha ila allah ma aanay anficin walaa karat lcibaadati ma anficin waliddicaau lislaami ma anficin oo dilka kama badbaadinin lamaa dahara minhu markuu ka muuqday <clears throat> mukhaalafatu shariicati shareecada mukhaalafadeeda xataa mubtadica daaciyaha ah haddaan si kale fasaadkiisu aanu ku zuulaynin ilaa qaadiga inuu dil ku xukumo dilo mooyaane sheekhulislaam ibnu taymiya juska sideed labaatanaad wuxuu sheegayaa tacaziirta tacziir in wax loo dili karaa tacziirta inay dil xataa gaari karto wakadalika sidaas la eg maa dakarnaa waxaan sheegno min qitaalilyahuudi yahuud la dagaalankeed aw qitaali saxaabati saxaabada ay dagaalantay allahu canhum bani xaniifa ay la dagaalameen iyo saxaabada reer bani xaniifa dagaalka ay la dagaalameen wakadalika sidaas leeg araada nabiyu sal allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu doonay an yaqzuwa inuu duulo bani lmusaliq inuu ku duulo lamaa ahbarahu rajulu nin markuu u sheego minhu iyaga ka mida anahum iyagu manacu zakaata zakada inay manciyeen nusakda qaarkood minhum ma qorayso lamaa ahbarahu rajulun taana fiican lamaa ahbarahu markuu u sheega rajulun nin anahum iyagu manacu zakaata zakada inay diideen bimujarad zakada ay diideen buu nabiga damca inuu ku duulo qolada xataa anzla allahu ilaa alla uu soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun hadduu idin yimaado binaba-in idinla yimaado fatabayanuu cadaysta maxaa la cadaysana marka hadda cadaysta hadday idiin caddaato inay zakadaa diideen la dagaalamo markaa soo ma lmumtanica leera kooxdu hadday meel isku aruursato xoogna leeyihiin shay ka mida shareecada islaamku inay ay diidaan imaamku waa la dagaalamayaa taasi marka wuxuu leeyahay wakaana rajulu ninku wuxuu ahaa kaadiban calayhi mid iga ku been sheegaya marka eh, laakiin meesha sheekh uu ka rabo waa inaad fahamto waxay tahay nimankan ah eh, reer banilmusaliq markay sakada diideen nabiga caleyh salaatu salaam dagaalkooda u diyaargarooday marka bis hubso unbaa la yidhi marka hubso haddii marka la hubsado ee lagu ogaado wax dhiiggooda banneeya waa marka sakada diididda ay diidaan intay meel isku aruursadaan waa kala duwanta marka ogow nin keliya oo dadka ku dhex jiro oo dowladda islaamka ku hoos nool oo sakadii bixin waaye kaas xadiidkii baasi ibni xakiima tilmaamayo maalka sakada xoog baa looga qaadaya inaa aakhiduuha wa shadra maalihi laakiin markay koox yihiin zake manciyaan oo kale diidaan ama soon ma soomayna ay yidhaahdaan oo kale dagaalan ka xignaa kuwaasoo kale waa lala dirira laa ilaha illa llahda ay ku dhawaaqayaan adinka ay adimanayaan waxba dhiigooda ma badbaadinayso taasuna sheea daliil ahaan uga rabaa fakulu hada kan dhammaantiis yadullu wuxuu tusayaa calaa ana muraada nabiyi sal allahu alayh ali wasalam nabiga ulajeedadiisa fi laxaadiii axaadiidta alwaaridati soo aroortay maa dakarnaa wixii aan soo sheegnay inay tahay ulajeedka nabiga caleyh salaatu wasalaam wixii aan soo sheegnay inay tahay taasay ku tusaysaa walahum shubhatun ukhraa shubha kale ayay leeyihiin mushrikiintii wahiya shubhadaas waxay tahay maa dakara nabiyu sal llahu alayh ali wasalam waxaa nabigu uu sheegay ana annaasa dadka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yastakiisuuna biaadama aadam ayay gargaar weydiisanayaan uma binuuxin nuux uma biibraahiima uma bimuusa uma biciisa fa kulluhum dhammaan yactadiruuna way cudur daaranayaan xataa yantahuu ilaa rasuulilah sal l salam ilaa nabiga ay soo gaaraan qaaluu waxay yidhaahdeen fahaadakan yadullu wuxuu tusayaa calaa ana alistiqaasata bikayrillahi ilaahi keyrkii oo yani gurmad laga dalbaa laysad shirkan inaynan ahayn baa badantaha tanoo kale way daliishadaan jawaabta horta awalan waxay noqonaysaaba axkaamta aakhiro iyo axkaamta adduunyada isku mid meana isku mid maa axkaam aakhira axkaam adduunya <coughs> soo ma garan axkaam dunya axkaam alaakhira laysagama qiyaas qaadan karo waxaa qiyaas baa mooda adiga nusuustii sariixa ahayd waxay tilmaamaysaa sidaas sida aad sheegaysa ka duwan inaga waxaa nala amray alle inaan idaa sa'alta fas'al illaah saasaa nala weydiy iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu suu'a wayajcalukum khulafaa'a alardi ailahu maca allah jawaabta labaadna waa midda sheekh uu sheegi doono oo ah ambiyadu markaas waa joogaan waa nool yihiin dadkiina marka waxaa weyaan istiqaaada alistiqaatatu bikayr illaahi midda shirkigaana waxaa weyaan qof wax aanu awood u lahayn inaa weydiisatid hadda ambiyadu waxay awood u leeyihiin weyaan wax la weydiinaya oo macnuhu waxay tahay alla noola hadla oo ilaahi subxaana wa tacaala noola yacnii noogaga shafeeca xaggiisa si mowqifkan naloogaga kaxeeyo soo garanin sida taana waxayba lamid tahay markuu nebigu noolaaba sala allahu calayh waali wasalama markay dadku abaaraystaan intay u yimaadaan bay dhihi jireen rasuulka ilaahi ilaahay noo bari tanna taa unbay lami alla wax noo weydiiyo naska xadiidkan waa ku caddahay rabbigaa meeshaan anaga uun fududeeyo saasoo kale marka inay leeyihiinmalidaalika nebi walbaa wuxuu leeyahay rabbigay maanta waa carooday caro un weligiis caroonin mar damban uun carood doonin buu ii carooday buu dhahayaa aniga marka aniga darajadaa malihi marka ambiyada ilaahay awoodi uleeyahay alla subxaana watacaala weydiistaan markaa waxay rabaan soma garan nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam allou weydiisanaya markaasaa loo idmayaa shafaaca leh <laughs> taa iyo marka isku mid mia marka eh, marka sida markau noolaaba sidaad u hadlaysa lagula khidaabo markau noolaaba intay u yimaadaan bay dhihi jireen rasuulka ilaahayow eh, halaka almaal wajaca alciyaal wanqadacat isubul fadcullaha yugiitunaa laakiin haltaan uga qiyaas qaadanayaa nebigu xayaatulbarzakh uu ku jiro taas fahamkii saxaabada kaa diiday maxaa yeel asxaabu rasuulilah sanad saxiixa laguma hayo inay qabriga nebiga tageen ay nebiga yidhahdeen nebi allow ilaaha noo bari lama hayo kownun ay weliba ka leexdeenoo ay cabaas bnu cabdilmualib oo u leexday cumar mucaawiyana oo u leexday yaziid bnu laswad aljurashi ayaa waxay ku tusaysaa fahamka saxaabada nimankan fahamkooda inuunan ahayn oo kale soo ma garan faljawaabu jawaabta waxay tahay an taquula inaad tidhaahdid subxaana man abaca calaa quluubi acdaa'ihi subxaana man alla ayaa nasahan oo nasahayaa dabaca daboolay calaa quluubi acdaa'ihi acdaa'diisa quluubtooda daboolay fa ina alistiqaasata bilmakhluuqi gargaarweydii oo gurmad dalabka makhluuq laga gurmad dalbo calaa maana loogaga gurmad dalbo shay yaqdiru calayhi ou awoodayo laa nunkiruha annaga ma inkirayno qofka shay ou awoodayo in war hebel waxaas iigu gargaaro kaale waxaas ii keen ma inkirayna buu yidhi kamaa qaala tacaala soo alla u yidhi faistakaaahu ladii min shiicatihi <clears throat> kiibaa gargaar dalbay muuse ka gargaar dalbay alladii min shiicatihi yacnii qoladiisa ahaa cala aladii kii korkiisa uga gargaar dalbay min caduwihi cadowgiisa ahaa soo ma jeedi ayadan culamadu lidaalika markay fasirayaan ibnulcarabi almaliki oo kale kitaabkiisa axkaamul qur-aanka ibnu carabigaan ka sheekeynayn casharkii hore ma ahan ka kala duwanyin ibnu carabi aaiya leraa kaas midkaan ibnucarabi alandalusi eh, ibnucarabi almaliki ishbiili ibnucarabigan marka axkaam qur iskale faqiiha ah eh, waxa uu yidhi eh, baabkan waxaa w min baabi unsur akhaaka aaliman ow madluuman wax nabi muuse uu sameeyey waa wuxuu awoodi kara war ninkan idilaya iga qabo waaba lagu amrayba inaad mar annaga waaba nala amrayba unsur akhaaka aaliman oo madluuman wxuu awoodo laakiin ma waxaad uga qiyaas qaadanaysaa roobka iyo yani ilmaha iyo caafimaadka iyo hidaayada baa uga qiyaas qaadanaysaa qof ma adigu ku hanuunin kara janno ku gelin karo haddaa tiraa marka tan maadaama istiqaasada ay ku bannaanaatay jannada aniga waxaan weydiisanayaa hebel isku hugaa wax aad iyo aad u kala duwan marka waxau yidhi wakamaa yastakiisu insaanu insaan sida uu gurmad uga dalba biasxaabihi asxaabtiisa fi lxarbi dagaalka iyo wagayrihi iyo fii ashyaaa uga dalba ashyaai yaqdiru calayha almakhluuqu makhluuq oo uu awoodayo wanaxnu anaguna ankarnaa waxaanu inkirnay istiaata cibaadati istiaato oo cibaado ah ayaanu inkirnay istiaaat cibaadati cibaadada istiqaatadeeda ayaanu inkirnay allatii midaas oo yafcaluunaha ay samaynayan cinda qubuuril wliyaai ay ku samaynayan aw fii haybatihim ama markay maqan yihiin ninkaanu ku maqlaynin asbaabihi kuu maqli lahaa aan joogin ayaad waxaad leedahay yani hebeloo waa isaga qayshanaysaa qof maqani qof jooga ma la qiyaas qaadan kara qiyaas baaila waa qiyaaskaas fii haybatihim ama maqnaanshadooda fi lashyaai ashyaa looga gargurma dalbo allatii ashyaadaas oo laa yaqdiru calayha aanu awoodaynin ila allahu tacaala idaa sabata dalika kaa marka hadduu sugnaado falistiqaafatu bilambiyaai istiqaasada ambiyada la weydiisanayo ywma alqiyaamati yuriiduuna minhum dadku waxay ka rabaan an yadcu llaaha alla inay baryaan an yuxaasiba annaasa dadka inuu xisaabo xataa yastariixa ahluljannati si ahlu ay uga istareexaan min karbi lmowqifi mowqifka muruga ah kurbadiisa wahadakanina jaa-izun mid bannaan weeyaan fi dunya iyo waalaakhiratiba an taatiya inaad u timaado cinda rajulin saalixin nin saalixa ah agtiisa yujaalisuka kula fadhiyo wayasmacu kalaamaka warkaaga maqlaayo taquulu lahu waxaad leedahay udcu lii ilaahi ii bari ama bacda mowtihi korkau dhinta kadib faxaasha wakalla anahum iyagu saaluuhu daalika inay weydiisteen taasi maya cinda qabrihi nabiga qabrigiisa agtiisa ay ku weydiisteen bal ankara way inkireen calaa man qasada qofka ula qasda ducaa allah alla baryihiisa cinda qabrihi qabrigiisa agtiisa fa kayfa ducaauhu binafsihi in isaga la baryaaba maxaad u malaynaysaa marka in isaga marka la baryaa maxay noqonaysaa wabilahi towfiiqu sal allah wslm calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wsaxbihi wslm